رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد baabu qusli lmustaxaadati likulli salaa wuxuu baabu yahay haweenayda dhiig furanku ku dhacay qabaysigeeda likulli salaatin salaad walba ay u qabaysato mustaxaadada waataan soo tilmaanay oo soo sheegnay waa haweenayda uu ku dhacay dhiigga aan joogsanaynin ee wakhtiga lahayn dhiigaga dumarka ka yimaada ee caadatan ee axkaamta leh ayaa waxay yihiin xaydka waqti buu go-aa wakhtina waa yimaada sifaadna wuu leeyahay xagga midabka iyo urkaba dhiigna waa dhiigga dhalmadoo isagu shaki ma galo haweentu markay dhasha ayuu ka yimaadaa dhiigna dhiig furan baa la yidhahdaa ama dhabar furan bay soomaalidu taqaanaa waa dhiig isaga xanuun iyo cudar ku yimaada sida xadiidka nebiga ku sal alla alay wasalam haraati shaytaan buu ku tilmaamay kaasi marka ma joogsado waa iska socdaa haweenayda marka dhiiggaa dambe qabta salaad kasta inay u qabaysanayso ayuu baabu yahay wa can caaishata radiallahu canha qaalad waxay tidhi istuxiidat zaynabu binti jaxshin istuxiidat yacnii dhiig furan baa ku dhacay ama dhiig furan baa lagu riday zaynaba bintu jaxshin waa la dhiig furay fa qaala markaasaa wuxuu idhi lahaa iyada annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ku yidhi iqtasilii qabayso likulli salaatin salaad kasta u qabayso rawa waxaa wariyay abu daawuuda abu daawuud baa wariyey sida sheekh albani caleyh raxmat ullahi uu tilmaamayo xadiidkan waa xadiid saxiixa laakiin meesha uu yidhi istuxiidat zaynabu binti jaxshin magaca zaynab waa khalad nin la yidhahdo sulaymaan ibnu kathiir oo ruwaadda ka mid ah magacaa ku khaldamay sida saxiixa ragga zuhri xadiidka ka warinaya badankood xufaadda ay ku warinayaan waa ummu xabiib binti jaxshi wa zaynab ma ah magacaas waa khalad waa ummu xabiiba binti jaxsh garo oo zaynab xaaskii nabiga ahayd sal alla alay waslam zaynab xaaskii nebiga ahayd ayadu marka mayna qabin dhiig furan laakiin walaasheed baa qabtay ummu xabiiba raawigaa marka ku khaldamay oo meeshii umu xabiibo ahayd buu zaynab ka dhigay culimmada qaar ka midna waxay leeyihiin umu xabiibo lafteedu magaceeda zaynab baa la dhihi jiray oo labada gabdhood ee walaalaha ah, ee midna nebigu qabay midda kalena umu xabiibo ah umu lafteeda zaynab baa la dhihi jiray bay leeyihin laakiin ra'yigaa looma badno macnaha bal wuxuu saxiix ka dhigaya alimaamu daara qutni caleyh raxmat ullah umu xabiiba magaceeda xabiiba la dhihi jiray umu xabiiba waa kunyadeeda iyadana xabiibaa la dhihi jiray amaa zaynab waa xaaskii nebiga sal alay slam iyada dhiig furan mayna qabin marka meesha istuxiidat zaynabu zaynabudaasaa khalada oo ummu xabiiba ah saas manaa halkaasaa khalad kaga jira shekh albaani waa saxiixinaya xadiidka wuxuuna faa'iidaynayaa nebigu sal alay slam inuu amray haweenayda dhiig furanka qabta inay salaad kasta u qabaysato jamaahiiru ahlilcilmi waxay qabaan amarkaasi inuu lil istixbaab yahay oo ayna laasim ahayn sunno tahay macnaha inay salaad walba u qabaysato in badanoo muxadisiinta ka midana waxayba hadal ka qabaan oo ka doodsan yihin oy leeyihiin axaadiista ku soo aroortay inuu dumarka dhiig furanka qaba nebigu amray qabaysiga salaad walba inay u qabaystaan amarkaasi hal xadiid kuma sugnay leeyihin oo way daciifinayaan waxay iduun keliya nebigu sal alla alay ma uusan amrin laakiin dumarku ayagaa dadaalahaan isaga sameeyey sidaasay culimmada qaarkood mareen wa can caaishata radiallahu canha ana sahlata binti suhayl bni camrin istuxiidat waa la dhiig furay oo dhiig furan baa ku dhacay fa atat markaasay timid rasuulalahi baa u timid sala allahu calayhi waaalih wasalam fa sa'alatu markaasay weydiisay can dalika arrinkaa xaggiisa fa amarahaa nebigu wuxuu amray sal lla lay slam bilgusli qabaysi cinda kulli salaatin salaad kasta agteeda inay qabaysato falamaa jahadahaa markuu dhibay daalika arrinkaas oo salaad walba qabaysigeedaa markay ku rafaaday oo arrintaasi dhibtay kadib ayaa amarahaa nebigu wuxuu amray sal alla alay wasalam an tajmaca inay kulmiso bayna alduhri waalcasri casarka iyo duhurka dhexdooda inay kulmiso biguslin hal qabays inay ku kulmiso bimacnaa duhurkay dib dhigaysaa xilliga casarku soo gelayo ayay qabaysanaysaa markaase waxay samaynaysaa duhurkii iyo casarkiiba isla tukanaysa yaani ilan duhurka iyo casarka wakhtigooda waa isgalaan markuu sidaa duhurka u baxo ayaa casarkuna soo galay marka meeshay iska galaan bay isugu geynaysaa hal qabays bay qabaysanaysaa casar duhurkiiyo wakhtigiisii bixin bay tukan isla markaana waxaa soo galay casarkii way tukan macnaha ayb an tajmaca inay jamciso bayna alduhri waalcasri biqusnin hal qabays inay ku jamciso isugu geyso wa bayna almaqribi waalcishaa biquslin isagana hal qabaysa inay ku kulmayso wasubxi subxuna biquslin wasubxa subxana inay macnaha tukato biquslin ay ku tukato ayb rawa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa abu daawuuda sanadkiisu waa daciif xadiidku ma sugna waa xadiis daciifa wey maxaa yeelay waxaa ku jira cancanatu bnu isxaaq moxamed ibnu isxaaq oo mudalisa ayaa cancanadiisu ku jirta ayb waxaa kaleeto uu wahmi uu ismuudsiiyey baa laleeyahay mustaxaadada magacaabisteeda xadiidka asalkiisu waa saxiix oo shucba iyo ibnu cuyayna yaa muxuu ahay ayaa la wariyey laakiin magacaabista haweenaydaasi iyo inta dambe ee faamarahaada falama fa amarahaa bilqusli cinda kulli salaatin intaasi isagaa khaas la ah waana daciif macnaha xadiidku marka sidiisan hadda uu sidan isku wato iyo amarkaa isaga ah waa xadiiaan sugnayn oo daciifo ah. sheekhu wuxuu yidhi marka wa huwa xadiidku xujatun xujo weeye fi ljamci jamcinta salaadaha la jamcinayo ayuu xujo u yahay lilmaradi xanuun dartiina loo jamcinayo gabadhaasi waa xadiidku hadduu asaxee waxaa ruqsad loo siiyey inay salaadaha duhurkiiyo casarkana isu geyso maqribkiiyo cishahana isu geyso sababtun maxay tahay yaani cilaa haysato wa cilaa haysato salaad walba gooni uguma qabaysan karto macnaha taa waxaa looga qiyaas qaadanayaa buu leeyay ruuxii jiran oo dhan oo aan salaadaha mid walba wakhtigeeda tukan karin oy ku adag tahay wuu jamcin karaa duurkiiyo casarkan marbuu isla tukan maqhribkiiyo cishahana marbuu isla tukan salaadda subaxyada cidna yan salaad kale looma geeyo macnaha ayib masaladaasi waxaa qaba alimaamu axmed caleyh raxmat ullah yani waxa weye aljamcu liajli lmarad xanuun dartii in loo jamcin karo salaadaha waana sida saxdo ruuxa hadduu xaraj gelayo oo uu jiran yahay cidhiidhi iyo dhib badanna uu gelayo hadduu salaad walba wakhtigeeda tukado inuu jamciyo way u bannaantah leanna sideedaba jamaca salaadaha la jamciyo asbaab baa keenta asbaabta keentana safar keliya maaha waxaa keenta safar iyo xaaja keenta jamaca in yacni waxay timaaddo xaajo ama daruura timaado salaadaha waa loo jamcin karaa sida maalan roobka oo kale dabaylaha oo kale markii macnaha muxuu ay dadka inay masaajidka ku soo noqdaan ay adag tahay waa loo jamcin kara nebigu sal lla lay slam waa kii jamciyey magaalada madiina isagoo jooga markii la weydiiyey cabdullahi bni cabbaasna wuxuu yidhi araada anlaa yuxarija ummatahu inuusan ummaddiisa cidhiidri gelin buu nebigu sal alla lay waslam uu sameeyey marka haddii cidhiidhi uu imaanayo waa la jamcin karaa laakiin culimmadu waxay leeyihiin ma aha in laga dhigto caada laga dhigto waa xaajo mar timid oo go isu dhammaanaysa maanaa ayb marka xanuun ruuxu uusan salaad walba goonideeda u tukan karin hadduu hayo waa jamcin karaa lianna xaaja hays bal marka qaarkoodna daruurayba gaari kartaaba macnaha marka wuu jamcin karaya sidaasana sawaab waxaa ka gedisan salaadaha gaabintooda gaabinto iyadoo keliya sababkeedu waa safar Ah, waxaan safar ahayn salaadaha looma gaabin karo oo macnaha ma dhammaystiri karo waan jiranahay afar ma tukan kara laba ma tukan karaa maya ah, gaabin waa musaafir bas amaa jamcin musaafirkuna waa leeyahay asbaab kalena way leedahay saas mana waana u tegi doonaa abwaabteeda waan curwata bnu zubayr can asmaa binti cumaysin qaalad waxay tihi qultu waxaan ya rasuul allah rasuulka ilaahayow ina faatimata binta abi ubaysh xubaysh istuxiidat waa la dhiig furay mundu kada wa kada laga soo bilaabo wakhti hebel iyo wakhti hebel falam tusalli ma aynan tukanin a dhiig furankiibaa wuxuu u noqday sidii waxay ula dhaqantay sidii xayd oo kale sidii caado kale u dhaqantay yaani maynan aqoonin gabadhu axkaamta ee dhiigga dhabar furanka mayna aqoonin waxayse taqaanay xaydka markuu ku hayo inaan la tukanin dhig furankana markuu dhacay waxay isaga qaadatay sidii caadadii oo kale ula dhaqantay marka ilaa waqtiguu ku dhacayba wax salaadaba mayna tukan wayba iska daysayba fa qaala rasuulu lahi sal rasuulku markaasaa wuxuu yidhi haada kani min ashayطaani shayaan buu ka ahaaday shayaan buu ka ahaaday bimacnaa weeye dhiig furanka kugu dhacay waa rakdatu shaydaan saan soo marnay litajlis ha fadhiisato fii mirkanin ha ku fadhiisato baaf mirkanka waa baafkan lagu dhaqo dharka lagu dhaqo ama beeshinka kaas man litajlis ha fadhiisato fii mirkanin ha ku fadhiisato fa idaa goortii ra'da ay aragto sufratan ay boora aragto midab boora fowqalmaa'i biyaha korkiisa markay ku aragto faltaqtasil ha qabaysato liduhri duhurka iyo waalcasri casalka guslan waaxidan hal qabaysa u qabaysato wa taqtasilu way qabaysani lilmaqribi iyo waalcishaa'ina uslan waaxidan ama qaslan waaxidan hal qabays bay u qabaysa wa taqtasilu way qabaysan lilfajrina quslan ama qaslan hal qabays bay qabaysan wa tatawada' way weysaysani fii bayna dalika intaa waxa u dhexeeyana way weysaysan waxaa wariyey abu daawuda abu daawuud baa wariyey kadalika daara quطni iyo xaakim iyo bayhaqina way wariyeen waxaa saxiixiyey xadiidka calaa sharطi muslim alimaam alxaakim dahabi baa ku waafaqay iyo sheekh albani ibni xasmina wuxuu leeyahay xadiidku waa fii gaayati الصixa mundirna wuxuu leeyahy waa xadiid xasan ah xadiidkani marka culimmadu waa sugaya ayb wuxuuna kutusayaa yani litajlis fii mirkanin beshin ha ku fadhiisato ama baaf waxaa laga wadaa wuxuu tusayaa markay intay ku fadhiisato ay ka kacdo mirkanka waxa ku hadhaya midabkiis ayaa wuxuu kala soocayaa inay caadadii go'day oo dhiiggan uu yahay dhiig furankii iyo inay caadadii weli joogto leanna dhiigga caadadu waa dhiig madow wuxuu kaga gedisan yahay dhiig furanka dhiig furanku waxaa ku jira yani waa khafiif waa dhiig khafiifa waay oo yani sufra ku jirta amaa dhiigga caadadu waa dhiig madow si ahaantiisaba waxaa kaloo ku kala bedelan yihiin dhiigga caadadu waa dhiig uraya laakiin dhiigga kale ee dhowr furanku sida qaalibkaa urma leh sidaasay marka sifaadkaasay kala qaadanayaan ha ku fadhiisato haddii sufradaasi ay soo baxdo bimacnaa dhiigga socdaay marka waa dhiiggii istixaadada waa waa dhiiggii furanka dhiiggii caadadu markaa waa go-ay waa soo ma sidaasaa marka astaantaasuu nebigu sal lay waslam uu kala saaro saa ha yeesha saasaa loo yidhi macnaha kadibna nebigu wuxuu u sal lay wasalam inay maalinkii saddex goor qabaysato salaada subax inay u qabaysato salaada duhurkana inay qabaysato casarka u weysaysato yacni maqhribka ay qabaysato cishahana u weysaysato saas way macnaha yaani waltatawada watatawada fi ma bayna dalika sidaas way macnaha ayb xadiikaas xadiistaasi waxay u deliishadeen jumhuur ahlilcilmi inay sunno tahay qabaysigaas ay u qabaysanayso salaadaha ama labalabaha ugu qabaysato ama mid walba ha u qabaysato haddad kari karto inay sunno tahay bay kayay ka qaadanayaan waana sida uu rajaxaya alimaamu shawkani caleyh raxmat kuma waajibaysay qabaan hal mar unbuu qabaysku ku waajibaya waajib markii la yidhaahdo iyo farad wuxuu ku waajibayaa un markii caadadu ka go'do amaa qabaysyadan kaloo dhan waa sunnay leeyihi ee wax laazima maaha waxa laasimka ku ah waxa weeyaan inay salaad kasta u weysaysato sida jamaahiiru ahlilcilmi ay qabaan weysada ayaa laazima amaa qabaysku waa sunno mustaxab ah hadday samayso waa khayr hadday ka tagtana dhib male saasay u badan yihin baabu ghusli lmuqma calayhi idaa afaaqa wuxuu baabu yahay ghusli lmuqma almuqma calayh kii la miyir daboolay qabaysigiis idaa goortii afaaqa uu miyirsado ruux baa miyir dabool ku dhaxo miyirku ka tegey uu suuxay ama xanuunkaa ka tambato miyirkaa ka tegey ama suuxisaaba lagu durayoo waa la suuxiyey oberation iyo wax lagu samaynayaba haddii ruuxu miyirka ka tago markuu soo miyirsado inuu qabaysanayo ayay baab u tahay can caaishata radi allahu qaalad waxay tidhi haqula wuu cuslaaday rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulku waa cuslaaday xanuunkii uu ku geeriyooday waay xanuunkii markuu qabtay oo uu xanuunku ku daraaday oo uu cuslaaday taas bay miduu ka hadlay haqula wuu cuslaaday rasuulu llaahi sala allahu aleyh markaasaa wuxuu yidhi asalla annaasu dadkii ma tukadeen ah, salaaddii cishaha markaa la sugaya oo dadku u fadhiyaan oo masaajidkay ku jiraan asalla annaasu dadkii ma tukadeen qulnaa waxaanu ihi laa maya hum iyagu yantadiruunaka way ku sugayaan yaa rasuula allah rasuulka ilaahay qaala wuxuuhi nabigu sal lla lay waslam dacuu dhiga lii aniga maa an biyo ii dhiga fi lmikhdabi beeshinka dhexdiisa ama baafka dhexdiisa biyo ii dhiga mikhdabka iyo mirkanku waa isku mid xadiiska hadda ka horraysa mirkan maynaan soo marin almikhdab walmirkan waalikhaa waa isku mid ayib dacuu lii maa'an fi lmikhdabi baafka dhexdiisa ii dhiga qaalad waxay tidhi fafacalnaa waan samaynay biyaa weel loogu shubay loo diyaariyey faqtasala waa qabaystay uma markaa kadib markuu qabaystay buu dahaba wuxuu damcay liyanuu'a in uu eh, hinqado inuu istaago hinqaduu damcay isku dayay fa uqmiya waa la miyir daboolay calayhi korkiisa miyirkii baa ka tegay uma kadibna afaaqa wax yar kadib hadana soo miyirsaday fa qaala markaasaa wuxuu idhi asalla annaas dadkii ma tukadeen salaaddii ma la tukaday qulnaa waxaanu idhi laa maya hum iyagu yantadiruunaka way ku sugayaan yaa rasuul allah rasuulka ilaahay weli adaa lagu fadhiya qaala wuxuu idhi dacuu dhiga lii aniga maa an biyo ii dhiga fi lmikhdabi beeshinka dhexdiisa ama baafka dhexdiisa biyo ii dhigoo iigu shuba qaalad waxay tidhi fa facalnaa markaasaannu samaynay faiktasala waa qabaystay uma markuu qabaystay kadibna dahaba wuxuu damcay oo u qastay liyanuu'a inuu hinqado fa uqmiya calayh haddana waa la miyir daboolay oo miyirkii baa ka tegey uma markaa kadibna afaaqa haddana waa soo miyirsaday fa qaala wuxuu idhi asalla annaasu dadkii ma tukadeen fa qulnaa waxaanu idhi laa maya hum iyagu yantadiruunaka way ku sugayeen yaa rasuulallah rasuulka ilaahayo fadakarad waxay sheegtay caaisha markaa irsaalahu nebiga diriddiisa uu cidiray ilaa abi bakrin abubakr uu cidiray wa tamaama alxadiidi bay markaa sheegtay caaisha radiallah canha muttafaqun calayh xadiidka dhammaystirkiisu waxa weeye ee muxuu ahaayey markii uu nebigu saddex goor intuu isku dayey uu hinqo waayo kici kari waayo ayuu markaa e, diray oo wuxuu yidhi abubakar ha la amro dadka ha tujiyo abubakar mar nin qalbi jilicsan buu ahaaye meeshii nebigu istaagi jiray sal alay waslam inuu istaago buu xoogaa ka baqay oo inuu xamili waayo ka yaabay cumar buu markaa amroo yidhi dadka tuji cumarna waa diido wuxuu yidhi abubakarow dadka salaadda ka bixi abubakar baa marka salaadda ka bixi marka taqriiban waxay u eg tahay eh, yani waxa weeye maalinta uu nebigu geeriyoon doono sal lay waslam habeenkii ka horreeyey saasay u eg tahay taqriiban xadiidkan ujeeddada loo taliish meeshan loo keenay waxa weeye nebigu sal alla lay wasalam markuu miyirku ka tagaba waa qabaysanayay marka waxaa laga faa'iidaysan inay mustaxab tahay waana inta ugu badan ee xadiidku ku tusi karo waa maxaa yeelay waa ficil sooma maa ficil nebi waay ficilkuna hadduu tacabud yahay ghaayatu maa yufiidu waxa weeyaan alistixbaab soo ma marka waa sunno ruuxu markuu miyirka ka tago soo miyirsado inuu qabaysto waa sunno laakiin laazim ma aha waana madhab ljamaahiir waay sidaasay badankood qabaan baabu sifati lgusli qabaysiga sifadiisa iyo kayfiyadiisa iyo qaabkiisa ayuu baab u yahay marka la qabaysanayo ama qabaysku sunno ha noqdo ama waajib ha noqdo ama ha laga qabaysto waxaa qabaysanaya dumar ha noqdeen ama rag ha noqdeen qaabka loo qabaysto ayuu baab u yahay can caaishata radi allahu canha ana nabiya nebigu sal lla alay waslam kaana wuxuu ahaabay tidhi ida iqhtasala markuu qabaysanayo qabays rabo min aljanaabati janaabada xaggeeda markuu ka qabaysanayo yabda'u mid bilaabuu ahaa fa yaqsilu markaasuu wuxuu dhiqi jiray yadayhi labadiisa gacmood buu dhaqi jiray labada gacmoodbu marka hore ayuu dhiqi jiray uma markaa kadibna yufriqu wuu shubi jiray biyamiinihi midigtiisa isagoo isticmaalaya calaa shimaalihi bidixda korkeedu ku shubi jiray garo oo weelka yacni wax weeyaan waxaa qabanaya weelka biyuhu ku jiraan midigtaa qabanaysa bidixduna korkaa lagaga shubaya shaqada la qabanay waata marka kadibna yufriqu wuu shubayaa biyamiinihi midigtiisa isagoo isticmaalaya calaa shimaalihi bidixiisa korkeedu ku shubayaa fa yaqsilu markaasuu dhaqi jiray farjahu xubinkiisa taranka yacni xubinkii taranka bidixdaa dhaqaysa midigtuna biyihii bay ugu shubaysaa way macnaha ayb fayaqsilu farjahu xubinka taranka ayuu dhaqi jiray taasaa loogu horumarin jiray gacmahoo la dhaqo kadibna istijayxubinka tarankaoo la dhaqo uma kadibna yatawadau weysaysan jiray wuduu'ahu weysaysigiisoo kale lisalaati salaada uu weysaysto sida uu salaada ugu weyse qaato weyse qaadad noocaasoo kaleo la mida ayuu weysaysan jiray markaa weli biyihiismuun qabaysanin uma kadibna ya'hudu wuxuu qaadan jiray almaaa biyaha ayuu qaadi jiray wa yudkhilu wuxuu gelin jiray asaabicahu farihiisa fii usuuli shacari tinta salkeeda ayuu gelin jiray tinta salkeeda ayuu faraha gelin jiray xataa idaa ra'aa markuu arko an qad istabra'a inuu biyihii gaadhsiiyey ayuu xafana yani wuu cantoobin jiray ama yani sacabku ku qaadi jiray calaa ra'sihi madaxiisa korkeeda ayuu u qaadi jiray alaaa xahayaatin saddex sacab yani waa xafyadu waa sacabka markaad ku qaato xafnada iyo xafyada iyo waa markaad biyaha sacabka ku qaada way macnaha ayb uma markaa kadibna afaada wuu shubi jiray calaa saa'iri jasadihi jidhkiisa intiisa kaluu ku subi jiray uma qasala kadibna wuxuu dhaqi jiray rijlayhi labadiisa lugood buu dhiqi jiray akhrajaahu bukhaari muslim baa soo saaray qaabkani waa qaabka ugu fiican uguna yani eh, muxuu ahaayey eh, ugu wanaagsan qaababka loo qabaysto waxaa laga bilaabayaa horta madaxa madaxa oo isaga laftiisa tafaasiishiisu inoo imaan doonto ayaa laga bilaabaya markaasaa madaxa timihiisa salkooda ayaa faraha la gelgelinayaa markaad istidhaahdo biyihii way gaadheen xataa idaa ra'a ani qad istabra'a xafana calaa ra'sihi markaasaa madaxa wuxuu ku shubayaa saddex muxuu ahaayey eh, qaaditaan saddex sacab oo biyaha uu qaaday ayuu marka madaxa ku shubay markuu madaxa ku shubo ogaado inuu qooyey biyihiina ay gaadheen ayuu marka jidhka intiisa kale biyihii kusii daynaya sidaasuu u qabaysan jiray markuu jidhkii biyihii wada gaadhsiiyana lugihii oo u laabnaabuu dib ka dhaqi jiray sidaasuu nabigu sal lay waslam u qabaysan jiray ayb waxaa laga doodsan yahay wayse qaadadkaa ka horeeya qabayska iyo jidhka biyaha lagu shubaya wayse qaadad baa ka horreeya weysada in gooni loo saaro oo marka hore la weysaystaay ma laasimba mise waa iska sunno jumhuuru ahlilcilmi waxay qabaan laazim maah inaad marka hore weyse hormariso laazim maah bal haddaad weys niyooto qabayska qabayska niyadiisa waxa hoosgelaysa bay qabaan weysadiibaa hoosgelaysa axaadiis daahirkeedu sidaa tusayana waan u tegi doonnaa inaad marka weysada hormarisa waxay waa mustaxab waa sunno laakin laazim maaha bacdu ahlilcilmi baase inay laazim tahayoo abu thawr iyo daawuudun idaahiri iyo yaa qaba inay weyse qaadadku hormaro inuu laazim yahay ayib sida raajixa waxa weeyaan weyse qaadadka in la hormariya laazim ma aha ee wuxuu dhexgeli karaa qabayskuu dhexgeli karaa oo iyaga dhanba way isdhexgeli karaan macnaha wa fii riwaayatin riwaayo kale oo lahumaa labadooda u sugnaaday waa bukhaariiyo muslime waxa ku yimid uma kadibna yukhallilu wuxuu dhex gelgelin jiray biyadayhi labadiisa gacmood shacarahu tintiisa ayuu dhex marmarin jire oo dhex gelgelin jiray xataa idaa danna markuu maleeyo an qad arwaa inuu cokanaysiiyey basharatahu jidhkiisa arwada waa markaad biyaha ka dharjisa wa ah, inuu biyihii ka dharjiyey basharatahu jidhkiisa oo jidhka timaha ka hooseeya markaas timaha jidhka ka hooseeya inuu biyihii ka dharjiyey oo gaadhsiiyey sidaa markuu u maleeyo ayuu afaada shubi jiray calayhi korkiisa almaa biihi buu ku shubi jiray alaaa maraatin saddex qor yacni marka hore gacmaha faraha oo qoyan baa la dhex gelgelinaya markii la dhex gelgeliyo oo yani e, timihii hoostooda jidhkii inay gaadheen aad istiraahdo biyihii waa gaadheen baa markaa biyaha kale jidhka lagu shubaya mana saas maana wa huwa xadiidkani daliilun wuxuu daliilu yahay buu yidhi calaa anna khalabata aldanni malaha xoogga badan ee haalibka ah fii wusuuli ilmaa'i biyihii inay gaadheen la maleeyo ilaa maa yajibu qasluhu dhaqitaankiisu wixii uu waajib ahaa inay biyihii gaadheen malaha xoogga badaneed malaysaay kal yaqiini yaqiinta inuu la mid yahay buu daliilu yahay bimacnaa markaad jidhka biyaha aad ku shubto timihii hoostoodii jidhkii ahaana aad faraha dhex gelgelistood istidhaahdo biyihii waad gaadhsiisay malahaagu hadduu u bato inay biyihii gaadheen malahaa xoogga badani wuxuu la mid yahay sida yaqiintoo kale taasaa loo daliisha xaggee laga qaadanaya xataa idaa danna waa laga qaadanaya markuu melihiisu u batay in ay jidhkii ka hooseeyey timaha inay biyihii gaadheen markuu malihiisu u batay malaha u batay bimacnaa yaqiin oo kale la mid taha marka ficlan waa saasoo eh, yani waxa weye adannu alhaalib adannu alghaalib waxaa ku dhisan axkaamtu shareecada badankeed baaba ku dhisan ah, dannigaa saddex danni haalib ah iyo danni maqluub ah danniga haalibka ah ictibaarta shareecada marka la fiiriyo cilmigo kalo la mid yahay saas way macnaa saas daraaddeed baa yani waxa way aqdiyada iyo axkaamta iyo badankeed malaha haalibkaa bay ku dhisantah ayib an caaishata radiallahu canha qaalat radia allahu tacala canhuma qaalat waxay tidhi kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi waaalih wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa goortii iqhtasala uu qabaysanayo min aljanaabati janaabada markuu ka qabaysanayo dacaa wuxuu u yeedhi jiray bishayin dacaa wuxuu u yeedhi jiray bimacnaa wuxuu dalban jiray oo naxwal xilaabi sida yani toobkaha oo kale qadarkiisa ah toobkaha oo kale xilaabka waa waa weelka xoolaha lagu liso khaasatan geela lagu liso ayaa la yidhahdaa toobkaha ama aameel dheh muxuu ahay ama hadhuub gaal dheh kolba kaa tidhaaba macnaha hadhuub geel iyo ama gaal ama aameel ama toobke ama macno kale aad u taqaanaanba iska dheh inaad fahamtay baa muhim bimacnaa waxa weeye waa geela dhiilka lagu liso waay kaasaa xilaab la yidhahda ayb kaana wuxuu ahaa ida اqtasala markuu qabaysanayo min aljanaabati ka qabaysanaya dacaa wuxuu u yeedhan jiray ama dalban jiray bishayin oo naxwal xilaabi toobkaha ama aameelka oo kale ah qiyaastiisoo kale ah fa akhada markaasuu qaadi jiray bikafihi sacabkiisuu ku qaadi jiray fabada'a markaasuu bilaabi jiray bishiqi ra'sihi madaxiisa dhinaciisa alaymani ee midigta ah uma kadibna al alaysari dhanka bidixdaabuu ku xijin jiray uma kadibna akhada wuu qaadi jiray bikafayhi labada gacmood buu ku qaadi jiray labada sacab faqaala markaasuu faqaala wuxuu samayn jiray bihimaa labadooda ama faqaala wuxuu dhihi jiray bihimaa labada kafba calaa ra'sii madaxiisa korkiisuu dhihi jiray akhrajaahu bukhaari muslim baa soo saaray xadiidkani tafsiil wuxuu bixiyey ee tilmaamaya madaxiisa ayuu biyaha ku shubi jiray inuu madaxa qaybtiisa midigtaa hormarin jiray ka bidix dhanka bidixna uu ka dambaysiin jiray siyaadadaasuu xadiidkani wataa markaa kadibna labada sacabba intuu biyaha ku qaado uu madaxa ku shubi jiray fa qaala bihimaa qaaladaasi waa min itlaaqi alqowli cala alficli baa la yidhahdaa ah, fa qaala ay facala waa wuxuu sameeyey bihimaa labadii kaf calaa ra'sii madaxiisa korkiisu ku sameeyey bimacnaa korkiisu madaxa korkiisu ku shubay wixii gacmo labada ku jiray labada kaf ku jiray qaala alkhaaabiyu wuxuu yidhi alxilaabu xilaabku inaa-un waa weel oo yasacu qaada qadra xalabati naaqatin neef geel ah lismadiisa qadarkeeda ah, hal meero hal mar oo neefka geelaa la liso lismadiisa qiyaasta weelka qaadi kara ayaa waxaa la yidhaahdaa xilaab la saas maana ayib sidaa waxaa qaba jumhuuru luqawiyiin culimmada luqada jumhuurtooda ayaa qaba xilaabku inuu yahay weelka hal maroo neefka geelaa la liso caanihiisa qaadi kara qiyaastaasi weelka leeg baa xilaab la yidhaahda ayib xadiidkani tafaasiisha uu bixiyey oo in midigta dhanka midig lagu bilaabo waa sunno waxaa kaleeto iyadana uu xadiidkani faa'iidaynayaa in saddex qaadmo oo u baahan yahay madaxu mid midigta ah iyo mid bidixda ah iyo mid korka lagaga shubayo ayaduna waa sunno wa can maymuunata radi allahu canha qaalad waxay tidhi wadactu waan dhigay lilnabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalam nebiga waxaan u dhigay maa an biyo oo yaqhtasilu bihi uu ku qabaysto fa afraqa markaasuu shubay calaa yadayhi labadiisa gacmood korkoodu ku shubay fa qasalahumaa wuu dhaqay maratayni laba goor aw alaaan ama saddex wuu dhaqay uma kadibna afraqa wuu shubay biyamiinihi midigtiisa isagoo weelka ku qabanaya oo isticmaalaya calaa shimaalihi ayuu ku shubay korkeeda biyamiinihidaas bimacnaa waa gacantii weelka haysay wa calaa shimaalihi bidixda korkeeduu ku shubay faqasala markaasuu dhaqay madaakiirahu xubnihiisa taranka waa jamcu dakar qaarna waxa waa jamcu midkaar yacni waxa weeyaan xubnihiisa taranka oo ma xubno badanoo taran buu lahaa maya ee madaakiir wuxuu u jamciyaa la leeyahay yani waxa biictibaari maa iyo waxyaabaha la xidhiidha oo xininyaha iyo wixii ka agdhow ah ayaa biictibaartaasaa loo jamciyey baa la leeyahay <laughs> xubinku waa hal mid faqasala markaasuu dhaqay madaakiirahu uma kadibna dalaka wuu jijibiyo wuu marmariyey yadahu gacantiisa bilardi dhulka ayuu marmariyey yacni gacantii xubinka dhaqday oo gacanta bidixda ah ayuu dhulka ku xoqay dhulka ayuu ku xoqay wuxuu ugu xoqayaa wixii mustaqdar ee xun ama wasakh ah ee gacanta soo raaci lahaa ayuu ka nadiifinaya taas maanaa ama ur ama muxuu ahaayey wax wuxuun gacanta soo raaci lahaa ayuu dhulka kaga nadiifinaya yani bedelkiisa waxaa geli kara waxyaalaha yani la isticmaalee saabuunaha iyo waxyaalahaasoo dhan baa soo geli kara macnaha uma kadibna madmada wuu luqluqday oo wastanshaqa wuu sandaarsaday thumma kadibna ghasala wuu dhaqay wajhahu wejigiisa iyo wayadayhi labadiisa gacmood uma kadibna hasala wuxuu dhaqay ra'sahu madaxiisa alaaan saddex goor buu dhaqay uma kadibna afraqa wuu ku shubay biyihii calaa jasadihi jirhkiisa korkiisu ku shubay uma kadibna markuu sidaa u qabaystay tanaxaa wuu durkay can maqaamihi meeshii uu taagnaa buu ka durkay fa fahasala markaasuu dhaqay qadamayhi labadiisa lugood ilaan labada lugood markuu weyse qaadanayo lama sheegin sooma wuu dibdhiga wey marka markuu qabaystay buu meeshii ka yara durkay kadibna wuu dhaqay qaalad waxay tidhi fa ataytuhu waxaan ula imid nabiga sal lla lay slam bikhirqatin karin baan ula imid khirqa gabal mara ah. falam yuridha ma doonin ha muusan rabinoo muusan qaadanin manaa falam yuridha ma doonin min aliraadati waay wa jacala wuxuuna bilaabay yanfudu oo uu gudagalay yanfudu inuu firdhiyo almaa'a biyaha jidhkiisa saaran biyadihi gacantiisa inuu isaga firdhiyo yacni beddelkii uu shukumaanka isticmaali lahaa iyo marada inuu biyaha saa isagaitisaga firdhiyo oo gacantiisa isticmaalo ayuu nabigu bilaabay sal lla lay slam rawa waxaa wariyey aljamaacatu jamaacadii baa warisa ayib xadiidkaasi waa xadiidu maymuuna waa labada xadiid ee ugu saxiixsan axaadiista ku soo arooray qabaysiga uu nebigu qabaysan jiray salawatu rabbi waslamu aleyh kayfiyada ayb labada xadiid baa isku macnay sheegaya xadiidu maymuuna wuxuu tilmaamayaa isaguna inuu labada lugood dhaqitaankooda nebigu dibdhigay salawatu rabbi waslamu aleh lakiin wuxuu ku daray oo xadiidka uu siyaadiyey in eh, markuu lugaha dhaqayay meeshuu taagnaa inuu wax yar ka durkay xadiidkani wuxuu radinayaa eh, qaybtiisa dambe oo inuu nebigu sal alla alay wasalam gacmaha uu iska marmariyay biyaha ah qaybtaasi waxay radinaysaa xadiid daciifa oo kutubta qaarkood ku yimid oo dhahaya laa tanfuduu aydiikum fi lwudu fa inaha maraawixu shaytaan ah, yacni biyaha gacmihiinna haysaga firdhinina maxaa yeelay gacantaa biyaha aad isaga tiraysa ad isaga firdhinayso waa marwaxado shaydaan ah, xadiiskaasi xadiis jira maaha waa xadiis yani munkar ah a maxaa yeelay waana daciif xadiidkanna waa khilaafsan wuxuu sheekhu yidhi marka walaysa liaxmeda watirmidiy axmed iyo tirmidi uma sugnaanin nafdulyadi gacanta firdhinteeda ay biyaha firdhinayso intaa iyagu ma aynan warinin a laakiin jamaacada kalaa warisa wey labadoodaasi iyagu jumlada ku saabsan macnaha ma aynan iyagu soo saarin oo ma aynan xadiid ku darin macnaha wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan buu sheekhu yidhi daliilun daliil baa ku sugan cala istixbaabi dalkilyad gacanta marmarinteeda inay sunno tahay bacda alistinjaa'i istijada kadib in gacanta la marmariyoo dhulka lagu xoqo iyo wixii kale la heli karo taasi inay sunno tahay buu daliilu yahay waxaa kaloo kutusayaa xubinka taranka in marka ugu horraysa la dhaqayo in xubinka la taranka la dhaqayo markii gacmaha la dhaqo kadib xubinka taranka la dhaqaya xubinka taranka haddii la dhaqo dhaqmo kale uma baahna marka haddiise ay noqoto inaad dhaqdo oo markaad qabaysanayso gacanta mariso ama gacantuba kaaga dhacdo waysadiina aad wayse qaadatay see la yeeli waay waayo soomaynaan soo marin waa soo xallinay masaladaas soo ma maxaan soo nidhi ya waxaan soo sheegnay xubinka taabashadiisu wuxuu waysada jabiyaa haddii shahwo loo taabto un soo maa nin marka qabaysanahayoo ismarmarinahaya oo gacantii ay xubinka ka taabatay shahwo uma taabanin soo saas ma marka wax ishkaaliya amale waad iska wadanuun wax wayso kaa jabay ma waan caiشha radi allahu qaalad waxay tihi kaana wuxuu aha rasulu lahi sal lla alay waslam laga qaadanayaa eh, luqluqashada iyo sandaarsiga marka horead weysaysanayso waa la isku khilaafsan yahay marka la qabaysanayo luqluqashada iyo sandaarsigu ma waajibaa wayse qaadadka markaynu soo maraynay ayaa waxaan soo sheegnay yacni sandaarsiga amar baa loo hayaa laakiin luqluqashada waxaan ficil ahayn looma hayo lafdi shaad a ah mooyaane oo ku yimid xadiidkii laqiit ibnu sabra sooma ahayn lafdigaa mooyaane wax amara looma hayo luqluqashada laakiin sandaarsiga amar baa loo hayaa sidaas daraaddeed baa waxaa waajibiyey bacdu ala'imma ka mida imaam axmed caleyh raxmat ullah ayb an caihaa radi allahu canha qaalad waxaa tihi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal ly waslam rasuulku wuxuu ahaa laa yatawada'u mid aan weysaysanin bacda algusli qabaysiga kadib rawaahu lhamsatu shantii baa warisay waxaa saxiixiyey xadiidka xaakim calaa sharti shaykhayn dahabi baa ku waafaqay iyo sheekh albaani albaanise wuxuu yidhi waa calaa sharti lbukhaari faqat waxaa kaloo saxiixiyey alimaamu tirmidi mundirina wuu taxsiiniyey xadiidkani waa sugan yahay wuxuuna tilmaamayaa arrin dadku hadda ay u badan yihiin inay khalad tahay dadku badankood waxay sameeyaan intay marka hore qabaystaan markay qabayska dhammeeyaan kadib bay weysaystaan soo saas ma saasaa loo badanya waa khalad waa khalad qaabkaas waa qaab khaldan nebigu ma samayn jirin sal alla alay waslam intuu qabaysto inuu weyse ka dambaysiiyo ma samayn jirin laba qaab mid inay weysadu hormarto oo qabaysku ka dambeeyo waa qaab ama laguha dambaysiye ama hormariba oo wada dhammaystir iyo inuusan weysaysaninba oo biyaha uun isku shubo sida inoo soo socoto biyaha uun intuu isku shubo waysaba inuusan dibna kala imaanin horayna kala imaanine weysadu ay dhex gasho qabayska dhex gasho taana way jirtaa laakiin inta la qabaysto in weyse laga dambaysiyo waa sunna soomaaliya way taas sunnad nebi ma aha laakiin waa un sunno un soomaalida lagu arkay taasi marka wax weeyaan ma aha hadyigii nebiga ma aha salawaatu rabbi wasalam mana saxsana ayib ya a a markuu ruuxu janaabo u qabaysanayo iyo markuu isnadiifin u qabaysanayo ama u qabowsanayaba wax kala qaadaya ma arkin wallahu aclam wacan jubayr bn mucimin qaala wuxuu idhi tadaakarnaa haa tadaakarnaa waanu mudaakaroonnay waxaanu ka wada hadallay wey hasla aljanaabati janaabada qabayskeeda cinda rasuulillahi sal lla alay waslam baan ka wada hadallay oon wax isku isku weydiinay wa fa qaala waan isla sheeg sheegay wey manaa tadaakurku waxa weeyaan waa isla sheegidda oo laga wada hadlo o laisweydiiyo ayib fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal anugu fa aakhudu waan qaadi sacabkayga muggii baan qaadi fa asubbu waan shubi calaa ra'sii madaxayga korkiisaan ku shubi uma kadibna afiidu waan shubi bacdu markaa kadib calaa saa'iri jasadii jidhkayga intiisa kalaan ku shubi madaxaan ku shubi kadibna jidhka intiisa kalaan ku shubaya rawahu axmed o axmed baa wariy wakadalika waxaa wariyay xadiidka bukhaariyo muslim abu daawuud iyo nasa'i ibn maaja laakiin lafdi kale ku wariyeen lafdigooda waxa weeye amaa ana fa afiidu calaa ra'sii alaaan Ah, anigu qaabkaan u qabaysan waxa un weeye madaxayga on saddex goor un biyo ku shubo haddaad qabayskii ka wada hadasheen anigu qaabka un baan u qabaysan saddex goor oo madaxan biyaha isaga shubo ayib bimacnaa iyo jidhka intiisa kaleba ibnu iyo muslim iyagu waxay wariyeen alaaa akufin saddex sacab saddex sacab baan qaadaya ayib waxaa kaleeto wa ashaara biyadayhi kiltayhima markuu nebigu sidaa lahaa wuxuu tilmaamay labadiisa gacmood labadoodaba labada sacab ayuu labadaba isla tilmaamay oo macnaa wax weeyaan mar baan qaadi waan ku shubi mar kalaan qaadi waan ku shubi mar saddexaad baan ku shubi labadii sacab oo isla socda macnaha ayib xadiidkaasi waa xadiid sugan marka wa fiihi xadiidkan waxaa ku sugan buu uhi mustadilun wa fiihi mustadilun mid deliishanaya ayaa ku sugan wa fiihi mustadilun ay istidlaalun ama mustadallun waxaa ku sugan xadiidkan daliishi liman cid buu ugu sugan yahay lam yuujib aan waajibinin addalka gacmo marmarinta jidhka la marmariyo culimmada aan waajibinin bay daliil uga sugantahay walalmadmadati walistinshaaq luqluqashada iyo sandaarsigana aan waajibinin xadiiskan waxaa daliishanaya culimmada qabaysiga ee aan waajibinin luqluqasho sandaarsina aan waajibinin gacan jidhka la marmariyana aan waajibinin oo yidhi uun biyuhu hadday jidhka maraan oy wada gaadhaan waa qabays inaad gacanta marmariso ood la wada gaadho waxba laazim ma ah bay dheheen intaaba xaggee ka qaateen waxay ka qaateen markay saxaabadu ka wada hadleen qabaysiga nebigu wuxuu yidhi anigu soo ma anigu madaxayga unbaan biyaha ku shubi saddex goor jidhkana waan ku shubi bas sandaarsi ma sheegin luqluqasho ma sheegin gacan jidh la marmaryo ma sheegin soo ma xadiidkanay deliishanayaan intaaba qolyaha aan waajib ka dhigin ayib waana madhabu aa'ifa min alculama aa'ifa min alculamaa waxaa kaloo xoojinaya masalada iyada xadiiu xadiidu umu salama oo rasuulku sal alay slam wuxuu ku yidhi inamaa yakfiiki an taxfii calaa ra'siki alaaa alaaa xahayaat umu salame waxa uun kugu filan inaad madaxaaga ku shubto saddex shubid saddex sacab intaad usoo qaaddo inaad ku shubtaa kugu filan uma tafiidiina almaaa calayki kadibna inaad biyaha jidhka intiisa kale ku shubto fa idaa anti qad tahurti buu ku yidhi intaa haddaad samayso waaba daahir noqotay buu yidhi madaxood saddex goor biyaha ku shubtood gaadhsiiso timaha hoostooda iyo jidhka hoose aad gaadhsiiso timaha ka hooseeya kadibna inaad jidhkaaga intiisa kale ku shubto biyihii ku shubtood gaadhsiiso intaa haddaad samayso umu salamoy daahir baa tahay buuhi xadiidkaana waxaa wariyey axmed iyo arbacada waana xadiis saxiixa w axaadiistaasi maxay tilmaamaysaa xadid kaloo fi saxiixi muslim baa jira oo min xadiidi jaabir axaadiistaasi waxay tilmaamaysaa qabayska waxa uun laasim ah in ay jidhka biyuhu wada gaadhaan wixii intaa ka siyaadsan waa sunna ee laasima ah waana sida in badanoo culimada ka mida ay qabaan waxaa ka horeeya niyada sooma oo waynu soo marnay soo ma innama alacmaalu binniyaad baa taa u taalla iyada hadal ma leh inaad niyooto kadibna aad jidhka biyaha wada gaadhsiiso labadaa tiir bayna culimmadu u sheegaano qabayska tiirarkiisu waa uun labadaa farad waxaa u ah inaad niyooto iyo jidhka inaad biyaha wada gaadhsiiso ama inaad ka hor weysaysato waa mustaxab dhaqitaanka xubinku waa mustaxab inaad gacmaha ka hor dhaqdo waa mustaxab waa sunno waxaa kaleetee soo aroorayoo dhan waa uun sunna ee laazim ma ah. saas way macnaa laba xaal arrimood baa marka inoo soo baxay ama laba qaab qaabka koobaadii waa weyso horaysa iyo qabays soo ma ka dambeeya oon weyse ka dambeeya iyo inaa weysada horeba laga tago biyaha uun laysku shubo markii madaxa la gaadhsiiyey kadib biyaha laysku shubo yacni weysadii iyo qabayskiina ay isdhex galaan taana waa midda labaad wax weysaa kama dambayso nooca saddexaad ee khaladkeen daliilka lahayni waa noocaan hadda sheegayno u badannahayo intaad qabaysato inaad weysada ka dambaysiiso suuradaa saddexaadi ma saxsana marka baabu tacaahudi batin shucuur wamaa jaa fii naqdiha wuxuu baab u yahay tacaahudi batin shucuur timaha salkooda oo lagu dadaalo iyo wamaa jaaa wixii yimid fii naqdiha timaha furfuridooda ku yimid timaha soohan dumarka khaasatan dibuhu markay u daban yihiin ama u soohan yihiin timahaa daban ama soohan ma la furfurayaa markay qabays waajiba qabaysanayaan mise lama furfurayo wamaa jaءa fii naqdiha taasaa laga wadaa ayb wacan caliyin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula اllahi sala allahu alayhi waalih wasalam oo yaquulu leh man taraka ruuxii ka taga mawdica shacra yacni hal tin a min janaabatin janaaba lam yusibhaa xaalunan asiibin almaau biyihii aynan asiibinoo biyihii ayna gaadhin facala allahu alla wuxuu ku samayn bihi isaga kada wa kada sidaa iyo sidaa oo minan naari naar ah alla wuxuu ku samaynayaa sidaa iyo sidaas oo naar ah yani cadaab buu la kulmi waaya waa la ciqaabaya qaala caliyu wuxuu yidhi fa min halkaas ama arrintaa darteed ayaan caadaytu la colloobay buu yidhi shacarii tintaydii buu yidhi haddiiba la yidhiba tintii hadday biyo gaari waayeen waa laysku cadaabi aniya tintaydii meeshaasaan ku xulownay bu waan wixii intaa kadib waan gaabin jiray maanaa waa jari jiray waa gaabin jiray si aan cadaab loogu gelin rawa waxaa wariyey axmedu abu daawuud abu daawuud baa wariyo kadalika waxaa wariyey ibn maajah darimi iyo bayhaqi xadiidku waa daciif sanadkiisu waa daciif xamaad ibnu salama ayaa wuxuu ka warinaya cataa ibnu saalib cataa ibnu saa'ib cataa ibnu saa'ibna raggii ikhtilaadku ku dhacay buu ka isku dardarmaday aakhirkii noloshiisa markaasuu kala saari kari waayo intuusan isku dardarmanin raggii wax ka wariyey xadiidkoodu waa saxiix intuu isku dardarmaday kadib raggii ka wariyeyna xadiidkoodu waa daciif ninka la yidhahda xamaad ibnu salama waxaa la kala saari kari waayo marka ma intuusan isku dardarmanin sheekhiisu buu ka wariyey mise markuu isku dardarmaday kadib haddii la kala saari waayeyna waa laga tegayaa marka saas way saas daraaddeed xamaad ibnu salama oo sheekhiisa cataa ka warinay oo la kala garan waayey ma qabla alikhtilaad buu wax ka wariyay mise bacda alikhtilaad ayaa meeshaa ku jira dacfiga xadiidkuna waa halkaa sababtaasuu le ma sugna marka xadiidka ayib saas daraaddeed baa badan ay daciifinayaan culimo fadar badan ay daciifinayaan sheekh imaam nawowi sheekh albani iyo keyrkood ayib hadduu xadiidku asixi lahaa wuxuu loo deliishan lahaa oo culimmada qaarkood ay u deliishadaan timaha gudahooda in la gaadhsiiyo biyaha inay laazim marmarka la qabaysanayo arrintaa iyada ah axaadiistan hadda soo marnay dhammaanteed way tilmaamaysa soo ma leanna waxa weeyaan biyaha hore ee la qaadayo ee madaxa lagu shubayo intaan jidhka intiisa gale biyaha lagu shubin ujeedadoodu waxa weeyaan timaha waxa ka hooseeya inay biyuhu gaadhaan saas way maanaa saas daraaddeed baa wuxuu leeyahay alimaamu shawkaani caleyh raxmat ullah yacni ma wax khilaafa masaladaasi ma xifdisni buu leeyahy in biyuhu ay gaadhaan timaha hoostooda in loo baahan yahay ay mashruuc tahay khilaaf kuma jira bule aan ogahay macna wa can ummi salamata radi allahu canha qaalad waxay tidhi qultu waxaan ya rasuul allah rasuulka ilaahayow innii anugu imra'atun imra'atun haweeney baana innii imra'atun haweeney baana ashuddu waan xidhaa dafra ra'sii a ashuddu waan adkeeyaa dafra ra'sii madaxayga tidiciisa ama soohidiisa a yani waxa wey waa timaha la tidcayo waay ama la soohayo afa anquduhu ma furfurayaa oo ma burinayaa liqasli اljanaabati janaabada qabayskeeda darteed ma u furfuraya haddaan janaabo ka qabaysanayo timihii xidhnaa ama dabnaa ma u furfuraya fa qaala wuxuu yidhi nebigu sal lay laa maya innamaa yakfiiki waxa uun kugu filan an taxfii inaad shubto calaa ra'siki madaxaga korkiisa alaaa xasayaatin saddex shubid inaad ku shubto uma kadibna tafiidiina inaad shubto calayki korkaaga almaaa biyaha inaad isku shubto oo fatatahuriina markaa aad daahir noqoto intaasaa kugu filan laakiin madaxa timihiisa inaad furfurto waxba laazim kuguma aha buud raa waxaa wariyay xadiidkaasi aljamacatu ila lbukhaariya bukhaari mooye waa xadiid saxiixa weeye laakiin riwaayaadkiisa qaar ka mida ku soo arooray su inay ku timid xaydka iyo janaabada labadaba afa anquduhu lilxaydi waljanaaba ah, xaydka iyo janaabada markaan ka qabaysanayo timihi ma furfura xaydada lafdiga in xadiidka lagu sheegaayo waa shaad xadiidka sida uu saxda ku yahay su waxay uun ku timid janaabada amaa xaydka lafdiga ah xadiidkan sax kuma ah. waa daciif lafdigaasi meesha in la geliyo ayb wuxuu xadiidku yidhi wuxuu sheekhu yidhi marka wa fi lxadiidi mustadallun baa ku sugan xadiidka waxaa ku sugan daliishii liman cid buu ugu sugan yahay lam yuujib aan waajibinin addalka marmarinta bilyadi gacanta la marmariyo ah, jidhka markaad qabaynaysanayso inaan gacanta inaad marmarisa ayna laasim ahayn ayay culimmada daliishaday baa xadiidkan culimmada qabta baa xadiidkan daliishanaya oo dhankay ka daliishanaya nebigu wuxuu idhi uun madaxa inaad biyo ku shubto jidhkana ku shubtaa kugu filan marmarin muusan sheegin masaladaasi wayse qaadadkana waan soo marnay soo ma garanaysaan Ah, marka la weyse qaadanayo jidhka in gacanta la marmariyo ma laazimba mise biyuhu inay gaadhaan baa laazima ah? saas way macnaha ayib wax daliil ah oo gacmaha marmarintooda laaziminayo waajib ka dhigaya lama hayo saas way macnaha laakiin biyuhu inay jidhka wada gaadhaan intaa wey ayib adu waa meel mukhuuro ama korka isaga shub ama qaab uunu isticmaal wa fii riwaayatin waxaa ku sugan oo liabi daawuudda u sugnaaday daarimi iyo bayhaqina wayla wariyeen anna mra'atan haweeney ayaa jaa'at timid ilaa ummi salamatay u timid bi hada alxadiidi xadiidka qaalad waxay tidhi yacni wax weeyaan arrintanay weydiisay bi hada alxadiidi sheekadan iyo arrinkan bay ummu salama waxaa ula timid haweeney arrintay weydiisay qaalad waxay tidhi fa sa'altu waan ummu salama dhahaysa lahaa ayada darteed baan u weydiiyey annabiya nebiga sal lla lay waslam bimacnaahu soo marlay mid la mida qaala markaasuu nebigu ku yidhi sal lla lay waqmizii yani waxa weeyaan quruunaki a waqmizii yani waxa weeye qandhuufo qamsiga qandhuufada la dhahay waxaa laga wadaa tuutuuji ayib quruunuki quruunaki geesahaaga cinda kulli xafnatin sacab kasta ama qaadid kastood biyaha soo qaadood ku shubtaba mar kastood biyo ku shubtaba yani waxa weeyaan geesahaaga tuutuuci way macnaha yani waxa weeyaan waxaa laga wadaa ee quruunta waxaa la yidhaahdaa timaha dumarku markay yani tidcan yihiin ama ay xidhan yihiin qayb qayb bay u kala xidhan yihiin sooma marka qayb walboo dhinac u laalaadaba waxaa la yidhahdaa qarni baa la dhahaa waa gees marka geesahaagaa timahaagaa goonida u kala xidhxidhan mid walba markaad biyaha ku shubayso yani waxa weeye tuujiyo biyaha gudaha inay inaad u geliso isku day wey macnaha waqmizi a qandhuufo wey manaha macnaha asalkeeda lakin waxaa laga wadaa gacanta ku tuuji quruunaki geesahaaga cinda kulli xafnatin shubid kasta ama qaadid kastood biyaha u qaadood ku shubta agteeda xadiidka isaga lafdigiisa dambe abu daawuud uu soo saaray sanadkiisu waa xasan calaa sharti muslim buu ku saxiixinaya sheekh albani caleyh raxmatullah waana sugayaya macnaha muxuuna faa'iidaynayaa furfuri mayse xadiidkii hore muxuu ku yidhi ha furfurin kanise muxuu ku daray ayagoo sidoodii u tidcan si biyuhu gudaha u galaan tuuji ah, oo markaad ku shubtaba tuuji si ay biyuhu gudaha u gaadhaan macnaha ayib wuxuu sheekhu yidhi huwa xadiidkani daliilun waa daliil calaa wujuubi balli daakhili shacr timaha gudahooda qoyntoodu inay waajib tahay bay daliilu tahay timihii almustarsili ee raaracay ee laalaaday ah, timaha madaxa ka baxsan ee madaxa ka laalaada yani madaxa yani qaarna way ku eg yihiin way laalaadaan timaha laalaada kuwaasi in iyagana qoyntoodu ay waajib tahay gudahooda in la qooyo ayay daliilu tahay bur wa huwa xadiidkani daliilun daliil weeye calaa wujuubi balli daakhili shacab timaha gudahooda qoynteedu inay waajib tahay bay daliil u tahay timihii almustarsili laalaaday ama raaracsamay ee madaxa ka raaracsamay macnaha wa can cubayd bni cumayrin qaala wuxuu idhi balaqa waxaa gaadhay caaishata caaisha waxaa gaadhay ana cabdallaahi bna camrin cabdallaahi bni camr bnu caas saxaabigaasi ya'muru inuu amrayo annisaa'a dumarka ida qtasalna markay qabaysanayaan an yanqudna inay furfuraan ru'uusahunna madaxyaalkooda timahaa laga wadaa cabdullaahi bni camr bni caas ayaa wuxuu amri jiray dumarka markaad qabaysanaysaan qabayska waajibka ah timaha idiin tidcan ama xidhxidhan furfura amarkaasuu bixin jiray caaisha arrintii soo gaadhay marka fa qaalat markaasa waxay tidhi yaa cajaban la yaab libni camrin ina camar lala yaabo a ina camar arrinkiisu waa la yaab eh wa huwa isaga oo wa huwa walxaal huwa isagu ya'muru amrayo libni camrin baa wax lala yaaba walxaal huwa isagu ya'muru uu amrayo annisaaa dumarka ida iqtasalna markay qabaysanayaan an yanqudna inay furfuraan ru'uusahunna madaxyaashooda Ah, ibni camrin arrinkiisa waa la yaabkiise waa wax lala yaabee marka uu dumarka amrayo markay qabaysanayaan inay tumaha furfuraan sidaa markuu samaynaya arrinkiisu waa la yaab bay tiri wamaa yamuruhunna wamaa ya'muruhunna miyuusan amraynin muu amra waay an yaxliqna inay xiiraan ru'uusahunna madaxyaalkooda ah, marba hadduu amar ku siiyey mar kastood qabaysanaysaan timaha furfura hadde ka fududa timaha iska xiira muudhaha bay tiri muba dumarka amro inay timaa xiraan ayib way qoonsanta laqad kuntu waxaan ahaabay tidhi aqtasilu mid qabaysataa ana aniga iyo warasuulullahi sala allahu alayh min inaa'in waaxidin hal weel baan ka wada qabaysan jirna bay tii weel dhexdooda yaallabay intay muxuu ahay e, dhinacyaha ka istaagaan bay ka qabaysan jireen wamaa asiidu kamana ziyaadin tirin bay tidhi calaa an ufriqa inaan shubo calaa rasi madaxayga korkiisa alaaa ifraaqaatin saddex shubidyaal inta aan samayn jiray waa un saddex goor inaan madaxayga biyaha ku shubo intaana kama siyaadin jirin bay tahay yacni waxa weeye tima ii xidhxidhanna ma furfuri jiro nebiguna ima amri jirin nebigaanan la qabaysan jiray xaggee buu ka keenay bay leeda warkaas cabdullahi bni camr warkaa xaggee buu ka keenay ayib waa war looga xoogaalsan yahay wa rawa waxaa wariyey axmedu axmed wa muslim ayaa wariyey masaladaa iyadaa timaha furfurkooda ah ilaa dhowr madhab bay culimmadu isugu khilaafsan yihin qaar waxay qabaan xayd iyo nifaas ama caado dheh ama dhiig caada ah ama dhiigga dhalmada ama qabayska janaabada midna inayna u furfurayn laakiin timihii iyagoo sidood u xidhxidhan un inay biyaha ku shubayaan qolana waxay qabaan qabaysku mar hadduu waajib yahayba timo xidhxidhan oo daban waa inay furfurto qasab ama janaaba ha ahaado ama xayd ha ahaado waa madhabkii hore ka soo horjeedkiisa waa madhab kalena waa imaam axmed baa qabo wuxuu kala qaadayaa dhiigga caadada ah hadday ka qabaysanayso inay furfurto waa laazim laakiin hadday janaabo ka qabaysanayso inay furfurto laazim maaha ah. oo wuxuu kala qaadayaa janaabada ka qabaysigeeda iyo iyo muxuu ahaayey caadada ka qabaysigeeda madaahibtaasoo dhan madhabka ugu xoog badani waxa waaye ama caadaha ka qabaysato ama janaabaha ka qabaysatee inay timaha furfurto waxa waajibku maaha madhabkaasaa xoog badan maxaa yeelay furfurka wax laasiminaya oo daliila lama hayo waxaase la hayaa timuhu iyagoo sidoodaa looga baahan yahay inay biyaha gaadhsiiso sidaa xadiidka aan soo marnay inay timaha biyaha markay ku shubto ay dhex geliso tuujiso si biyuhu gudaha u gaadhaan intaa unbaa waajib ah amaa furfurka wax daliiloo waajibinaya ma jiro baabu istixbaabi naqdi shacr ligasli اlxaydi wa tatabuci ahari اdami fiihi baabu istixbaabi naqdi shacr wuxuu baabu yahay timaha in la furfuro sunanimadkeeda ligasli اlxaydi xaydka qabayskiisa dartii loo furfuro markii xayd ay gabadhu ka qabaysanayso wa tatabuci ahari اdami iyo dhiigga raadkiisa oo la raacraaco fiihi xaydka dhexdiisa ama fiihi qusliga dhexdiisa bimacnaa markii ay qabaysanayso meelihii dhiiggu maray iyo meeluhu ka soo baxay in la dabagalo oo raa'ixadiisii iyo urkiisii la zuuliyo tatabuca saasaa laga wadaa can curwata can caaishata ana nabiya sala allahu alayhi waaalih wasalam qaala lahaa wuxuu ku yidhi wa kaanad waxayna ahayd xaa'idan bay ahayd mid caado qabtee wuxuu ku yidhi inqudii furfur shacaraki tintaadi shacaraki waqtasilii qabayso tinta furfur oo qabayso ayib ra waxaa ibnu maaja baa wariyey biisnaadin buu ku wariyay saxiixin oo saxiixa sidaasuu sheekhu sheegay weeyo sanadku waa saxiix calaa sharti shaykhayn buu saxiix ku yahay laakiin wuxuu shaki ku jiraa lafdada awaktasili sugnaanteeda lafdada waktasili waxay tilmaamayaan rag badan oo muxadiiinta ah inay lafdadaasi laftahay lafdi shaad ah maxaa yeele xadiidku saxiixaynku ku yimid min xadiidi caaisha waana wuxuuna ku saabsan yahay xajkii ay nebiga raacday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu nebigu ku yidhi oo xadiidku lafdigiisa saxdii uu yahay dacii cumrataki wanqudii ra'saki wamtashitii wa ahillii bixajin saasuu ku yidhi cumrada aad wadatay iska daa markay caadadu ku dhacday iyadoo maka ku dhow timahaagana furfur shallayso xajna xidha buu ku yidhi lafdada waqta silii ah, marka waa lafda shaadda sida ka muuqata ruwaadda intooda badan ma ayna sheegin ee sida lafdiga xadiidku saxda ku yahay unqudii ra'saki wamtashitii waa a timahaaga furfur oo shallayso saas macanaha marka caaisha la amrayo xataa lafdada qabaysadu hadii la sugaba lafdada qabaysaba haddii la sugo marka la amrayo markaa caaday qabtaa qabayskanina ma aha qabayskii caadada ee waa qabayskii xarmashada saas macnaha qabayskii xarmashada weeyaan qabayskii xarmashadaa laga hadlayaaye qabays xayd lagamaba hadlayaba haddii lafdigu sugnaado xataa macnuhu saasuu noqonaya saas daraaddeed daliil uma aha xadiidkan la furfuray ama lafdadaa shaad ah ama macnuhu waxa weeye waa qabays yani xarmasho loo qabaysanayo wa can caaishata radi allahu canha ana imra'atan oo min al ansaari ree baa sa'alat nabiga weydiisay sal lay waslam can qasliha qabaysigeeda min alxaydi xaydka ay ka qabaysanayso ah, rasuullahi seebaan xaydka uga qabaystaabay tihi fa amarahaa nabigu wuxuu amray kayfa taqtasilu say u qabaysan lahayd ah, fa amarahaa kayfa taqtasil qaabkay u qabaysan lahayd buu nabigu amray sal lay slam uma kadibna qaala wuxuu yidhi khudii qaado fursatan aw firsatan labada waa la qaado yani waxa eh, gabal mara ah oo min miskin miski ah, ah. yani fursatantu waa gabal khudii qaado fursatan ama firsatan gabal oo min miskin cadar ah fataaharii ku dahaaro qaado marka bihaa gabalkaas ku dahaaro qaado ayb qaalad markaa waxay tidhi kayfa sidee baan ugu dahaaro qaataa bihaa iyada gabalkaasi miskiga ah, seen ugu dahaaro qaataa way fahmi wey qaala wuxuu nebigu sal lay sl subxaana allah tadahirii biha subxaana allah ilaahay baa nashane tadaharii biha naa ku dahaara qaado meel aan la geli karin waay meesha hawsha ku jirta maana yaani nebigu sal lay slam inuu intaa ka badan usii sharxo yani e, yani miskigan iyo cadarkan iyo inay isticmaasho iyo qaabkay u isticmaali lahayd buu ka xishoonaya marka wuxuu u istaagay uun naa ku dahaaro qaado isku nadiifi intaa ka badan waa u dhaafi waay ayb qaalad waxay tidhi caaisha fajtadabtuhaa markaasaan jiiday ilaya xaggaygaan u jiiday bay tii markaasaan kaxeeyo xaggaa u yara durkiya bay tii waan jiiday faqultu markaasa waxaan ku yidhi tatabicii raaraaci raacraacsii bihaa gabalka miskiga ahara dami dhiigga raadkiisii raacraacsii waxaad ka dabageysaa dhiiggiiyo meeluhu soo maray ahara dami meeshaasaa laga wadaa yacni dhiiggu meeluhu ka soo baxayiyo meeshuu soo maray cadarkan iyo miskigan ka dabageeyoo marmari halkaa la dabagal baan ku yidhi rawahu ljamacatu baa warisay yaa wariyay ila tirmidiya tirmidi mooye hayra laakiin ana bna maaja wa aba daawuuda qaalaa waxay yidhaahdeen fursatan ama firsatan mumasakatan mumasaka iyagu saasay u wariyeen jamaacada intooda kale waxay ku wariyeen fursatan min miskin waa gabal marka miski ah oo cadar ah qoladani waxay ku wariyeen fursatan ama firsatan gabal oo mara ah mumasakatan oo la miskiyeeyey marka waxay noqonaysaa gabal yar oo mara ah oo miski iyo cadar la mariyey bay noqonaysaa waa isku mid marka tan damaana macnuhu uu noqonaya ayib xadiidkaasi wuxuu faa'iideynayaa yacni qaabka haweenaydu caadada markay ka qabaysanayso yacni eh, tafaasiil buu xadiidkani ku darayo in ay sunno tahay in ay wixii ay heli karto waxyaalaha udgoon ah cadarada iyo wixii udgoon ah inay meelihii dhiigku ka soo baxay ay marmariso waxayna xikmaddu ay tahay bay leeyihin culimmadu waxaa la zuulinayaa yacni e, dhiigga iyo wixii ur ee uu ka tegey baa la zuulinaya macnaha oo la baabi'inaya ujeedadu taa iyadaawa xadiidka waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa masale ay culimmada qaarkood tilmaamaanoo nebiga sal alla alay waslam xaasas fara badan inuu yeesho xikmaddii ku jirtay in isaga loo ogolaado inuu guursado afar ka badan xikmadaha ku jira xikmado badan baa ku jiray waxaa ka mid ahaa in ay dumarku nebigu uu qabay sal alla alay wasalam inay shareecada iyo camalkii nebiga sal alla alay waslam iyo axkaamta shareecada in badanoo ka mid a soo gudbiyaan oo ummadda soo gaadhsiiyaan sidoo kale inay fasiraanoo nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi qasadkiisa iyo ujeeddadiisa inay ummadda u fasiraan ilan in badan bay nabiga u dhow yihiin sooma oo waxyaalo fara badanoo waxaa laga yaabaa ku saabsan dumarka iyo arrimihiisa bay iyagu xogogaal u yihiin dad badanna aynan ogeyn sidaas daraaddeed sida sidanoo kale caaisha ay u samaysay way fahamtay maqsuudka nebiga sal ly slm laakiin gabadhu way fahmi weyda ansaariyadda laakiin caaishaa fahamtay markay fahamtayna iyagu dumar bay isla yihiinoo hawlaha hoose way ka wada hadli karaan a halkaa mariyo halkaa yeeloo sidaa yeel way dhihi kartaa iyadu xikmadaasay xikmadaha ku jiray ka mid taha maanaa baabu maa jaaa wixii yimid baabuu yahay fii qadri ilmaa'i biyaha qiyaastooda fi lgusli qabayska dhexdiisa iyo walwuduu'i waysadaba marka la qabaysanayo marka la weysaysanayo biyaha qiyaastooda ayuu baabu yahay biyaha lagu weysaysanayo ama lagu qabaysanaya intay leegyihin ayib meeshaasi waxaa la tilmaamaya waxaa la diidan yahay in biyaha uun muxuu ahaaye israaf iyo xadgudub lagu sameeyo biyuhu waa nicmo ilaahay in la ilaaliyay marka u baahan yahay inaadan muxuu iska furto un ood iska hoos taagnaato ama baahidaada wax ka badan badanba aad isticmaasho lama ogola waa israaf khaasatan waayahan dambo yani waxa weeyaan ay eh, fariijyadan iyo baalahan la furahayo uun soo baxeen waa imtixaan ah, dadka intooda badan ma ilaalinayaan waa weysaysanaya biyuhu iska socdaan ololololo wax mar mar ma yar buu gacanta darsan intuu gacanta marmarinaya jidhka way iska socdaan qiyaasta uu u dhiganhayay qiyaasta daadanaysa waxa badan qiyaasta daadanaysa waxaasoo dhan marka lama ogola qabayskaa la mid isagana leanna waxaa ku yimid yani waxa wey sunanka waxaa ku yimid abu daawuud iyo keyrkiiba ay warinayaan xadiidka cabdullahi bni muqafal yani waxa weeyaan wuxuu maqlay eh, muxuu ahaayey wiil u dhalay oo leh allahuma inii as'aluka alqasra alabyada can yamiini aljanna ida dakhaltuha ha waxaan ku weydiisanayaa eh, daarta cad ee midigta jannada midigteeda ku taalla markaan galo daarta cad ee jannada midig kaga taalla ayaan ilahu ku weydiisanaya markaasaa wuxu uhi ay bunaya sali illaahi aljannata wa tacawad bihi annaar wiilkaygiioo ilaahay janno weydiiso cadaabna ka magan gal laakiin daardaartan iyo waxa cadeed akhriyayso warkeeda daabuu ku yidhi maxaa yeele nebi maxamed baan maqlay sal ly slm oo dhahaya inahu sayakunu fi hadihi اlummati qowmun yactaduuna fi اطuhuuri wاdducaa ummaddan dhexdeeda waxaa imaan doona dad ku xadgudba dahaaro qaadashada iyo ducada baryada ilaahay la baryayana ku xadgudba wayse qaadadka iyo dahaaradii qabayskana ku xadgudba dad noocaasaa ah imaan doona buu nabur sal lay slam marka xadgudubka ducada taasaa ka adiga ilaahay janno i laakiin daarta cad iyo halkaasay ku taalaa iyo warka ayaa ku gashada adiga waa min alictidaa fi ducaa min alictidaa fi duhuurna tan hadda laga hadlay wey qiyaastaad ku weyse qaadan ama ku dahaaro qaadanayso an safiinata qaala wuxuu yidhi can ah, safiinata qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuulu sal ly slam yaqtasilu mid qabaysta bisaaci suus buu ku qabaysan jiray wayatadaharu wuu dahaaro qaadan jiray bilmuddi mudna waa ku dahaaro qaadan jiray yani yatadaharu bilmuddi bimacnaa waa ku weysaysan jiray ah, saacu waxa weeye waa labada sacab ood isa saartay eh? ya raajil xadiidka labaad waay ayb wuxuu ku ku qabaysan jiray saac saacu marka waa labada sacab ood isa saartay afar goor markaad ku qaaddo ayaa saac la yidhaha afar goor markaad ku qaaddo waa afar mud waay mudkuna waxaa la yidhaahdaa hal mar markaad labada sacab oo isa saaran aad biyaha ku qaaddo waa mud saacuna waa afar mud afar sacab oo labada gacmood ah baa la yidhaahdaa saaca marka afar sacab buu ku qabaysan jiray hal sacabna oo labada gacmoodana wuu ku weysaysan jiray rawa waxaa wariyay axmedu axmed wabnu maajah wa muslim watirmidi wa saxaxahu ayib kaafiyo kala dheeri wey waxaan maanta hayna iyo wax meesha laga hadla <laughs> waa kaafiyo kala dheeri ayib jumhuurulculamaa waxay qabaan inay mamnuuc tahay in biyaha wixii xaajadaada ka badan lagu israafo qaar waxay leeyiin waa xaaraam qaarna karaahiyo wayaan bay leeyihin wacan anasin radi allahu canhu qaala wuxu uhi kaana nabiyu nebigu wuxuu sal lla slam yaqhtasilu mid qabaysta bisaaci buu ku qabaysan jiray ilaa khamsati amdaadin ilaa shan mud laga gaadho wayatawada uu weysaysan jiray bilmuddi hal mudna wuu ku weysaysan jiray ilaa khamsati amdaadin maxaa laga wadaa halkii saac waxaynu nidhi waa afar mud soo ma marmar buu ka siyaadin jirayoo hal mud oo kale ku dari jiray oo shan mud markaa uu ka dhigi jiray macnaha yani waa waa shan sacab waahay oo labada sacaboo isa saaran muttafaqun calayhi ayib alimaamu shaafici caleyh raxmat iyo culimo badani waxay leeyihiin yani kala gedisnaantan biyuhu nebigu ku qabaysan jiray ama ku weysaysan jiray qiyaastoodu kala badbedelantahoo kala badantahoo kala yar tahay waxay kutusi bay leeyihiin in ay intuba bannaan tahay marar kala gedisanoo uu qabaystayna inu inay xaaladahani ahaayeen ayna kulli bannaan tahay bay ku tusi wa can anasin radi allahu canhu qaala wuxuu uhi kaana nabiyu nebigu wuxuu aha sal lla lay waslam yatawada'u mid weysaysta biinaa'in weel oo yakuunu ahaada ridlayni laba rodol wa yaqtasilu wuu qabaysan jiray bisaaci saacna wuu ku qabaysan jiray ayib xadiikaasi ma sugna xadiidka sanadkiisu waa daciif shariik bni cabdillaahi alqaadi baa ku jiro sayi lxifdi ah wuxuuna la gooni noqday yakuunu rilayni rilaynkaa sheegidooda isagaa gooni la noqday xadiidka sida macruufka waxa weeye kaana yatawada'u bimakuukin wa fii riwaayatin bimuddin saas way macnaha wuxuu ku weysaysan jiray makuuk makuuga waxa weeyaan waa yani lafdiga xadiidka bukhaari iyo muslim ay ku wariyeen waa sidan kaana rasuulu llahi yatawada'u bimakuukin wayaqtasilu bihamsi makaakiya bimacnaa wuxuu ku qabaysan jiray bimakuukin makuuku waa mudka almuddu waalmakuuk waa isku mid wayaqtasilu qabaysan jiray bihamsi makaakiya shan mudna wuu ku qabaysan jiray waxay isku macno ama isku mid yihiin yani waxa weye yaqtasilu bisaaci ilaa saas way shan mud buu ku qabaysan jiray hal mudna waa ku weysaysan jiray saasuu xadiidku caan ku yahay amaa biinaa'in yakuunu ridlayniga waa khalad waa saxma waa daciif macnaha oo shariik bnu cabdillahi alqaadi ayaa gooni la noqday wa can muusa aljuhani qaala wuxuu uhi utiya waa loo keenay mujaahidun mujaahid ibnu jabrin ardaygii ibnu cabaas wey taabici wa biqadaxin weel baa loo keenay weelkaasoo xasastuhu aan ku qiyaasay amaaniyata ardaalin siddeed rodol aan ku qiyaasay fa qaala markaasaa wuxuu yidhi xadaatnii waxay ii sheegtay caaishatu ana rasuula lahi sl lay sl rasuulku yaqtasilu inuu kaana inuu ahaa yaqtasilu mid qabaysa bimili haada kan oo kale caaisha waxay ii sheegtay inuu nebigu ku qabaysan jiray weelkan mid la eg yani biyo weelkan oo kaleeta ra waxaa wariyey annasaa'iyu nasaai baa wariyey biisnaadin saxiix wacan jaabirin waxaa laga warin qaala wuxu uhi qaala rasulu lahi sl lay slm rsulku wuxuu yidhi yujzi'u waxaa waxaa gudayo ku filan min algusli qabayska xaggiisa assaacu wa min alwuduu'i weysada xaggeedana waxaa ku filan almuddu hal mud baa ku filan hal sacab ayaa weyse qaadadka ku filan afar sacabna waxay ku filan yihiin yani qabayska rawa waxaa wariyey axmedu axmed wlahram abu bakrin ahram sunanihi kadalika abu dawuud baa soo saaray ibnu khusayma ibnu maajah waxaa saxiixiyey abulxasan ibnu qataan ibnu xajar sheekh albani waa sugan yahay xadiidkaasi wuxuuna tilmaamayaa hal saac inuu kugu filan yahay weysadana uu mud kugu filan yahay intaa wax ka siyaadsan inayna sax ahayn baa laga qaadan mafhuumkiisa laakiin axaadiista kalaa ku dartay oo ina tustay inta in laga siyaadin karo waa kan hadda soo wa can caaishata radi allahu canha waxay tidhi kuntu waxaan ahaa mid qabaysata ana aniga iyo wa rasulullahi sal lla min inaa'in waaxidin hal weel xaggii baan ka wada qabaysan jirnay min qadaxin oo qadaxa yuqaalu lahu weelkaasoo la yidhaahdo alfaraqu la yidhaahdo faraq baa la muttafaqun caleyh wuxuu sheekhu yidhi walfaraqu faraquna waxa weeye sittata cashara ritlan shan iyo toban waxaan u jeedaa lix iyo toban rodol bilciraaqiyi rodolka ciraaqigaa marka la fiiriyo yaani waa qiyaastii eh, muxuu ahaay marka la fiirinayo maqaayiistii hore ee wax lagu qiyaasan jiray iyo markii hadda kuwan dambe loo bedelayo ayaa waxaa la maraa mudka rodol baa loo qaybiyaa rodolka daraahin baa loo qaybiyaa tafaasiishaasuu maraa macnaha ayib adiga waxay leeyihiin faraqu waxa uu hadda u dhigmaa bay leeyihiin qiyaasta miisaanka ilaa sideedwaxaan dhihi laha siddeed kilogram iyo wax yar siddeed kilogram iyo rubuc ayuu u dhigmaa taqriiban waxaan u malaynaya waa ilaa siddeed litir inuu yahay baan filaya ayib faraq lagu qiyaasaya saxiix muslim waxaa ku sugan oo sufyaan ibnu cuyayne uu ka warinayaa faraqu inuu yahay saddex saac inuu yahay saddex saac waa meeqa saddex suus suuskiina uu yahay afar mud meeqa way mudurka labiyo toban mud waay saasuu ku fasiray labiyo tobanka mud marka loo bedelo rodol loo bedelo lix iyo toban rodol bay noqonayaa leanna rodolkii mudkii baa wuxuu noqonayaa rodol iyo wax yar marka lix iyo toban rodol waa labiyo toban mud waay labiyo tobanka mud marka la sii saac loo bedelana waa saddex saac waay saasay markuu imaanaya ayb baabu man ra'aa ciddii aragtay buu baabu yahay altaqdiira qadariidda bidalika arrinkaa lagu qadaray istixbaaban inay sunno tahay u aragtay wa anna maa duunahu wixii ka hooseeyana yujzi'u inuu gudayo idaa goortii asbaqa uu gaadhsiiyo oo yani wax uu wada gaadho kaamil yaro uu gaadhsiiyo hadda waxaa la soo sheegay qiyaaso uu nebigu ku weysaysan jiray uu ku qabaysan jiray qiyaastaa wax ka yar inay kugu filan tahay hadday jidhka wada gaadho wixii ka badan haddaad u baahatana iyaduna waa la mid oo jidhkii aad gaadhsiin kari weyday qiyaastan iyaduna waa la mid macnaha taasuu baabu yahay can caaishata radiallahu canha annaha iyadu kaanad waxay taqhtasilu mid qabaysata hiya iyada iyo wanabiyu nebigu sal lay slam fii inaa'in waaxidin hal weel bay ka wada qabaysan jireen weelkaasoo yasacu qaada ama waasac u noqon kara alaaata amdaadin saddex mud aw amase qariiban wax ku dhow min dalika arrinkaa ku dhow waa ajiib yani waxa weye weel saddex mud qaadi kara bay iyadiiyo nebiguba ka qabaysan jireen a ah, waa imisa sacab waay ya waa saddex saddex qaad oo qaad oo qaad saddex sacab waay oo labada gacmood ah iyaduna way ka qabaysan isaguna waa ka qabaysan jiray a ah, bal aduu si dheh ah, ama intaaba in aan ka fogaynoo ku dhow biyaha aada loo tashiili jiray innaga hadda waxaan ula yaabannahay yani nolosheenna waxay tahay mid aad uga fog waxa iyo wax laga hadlaya toona laakiin ruux hadduu biyaha qaabka loo tashiilo uu garanayo intaa iyo in la midaba uu ku qabaysanayo a weysadiisana waxa wax yar buu ku weysaysa wax yar oo muxuu ahaayey laga yaabo inay laba boqol oo muxuu ahaay militir baa inaan ka badnayn baa laga yaaba inuu weysada isku fillaysiyo saas way macanaha ayib rawaahu muslimun muslim baa wariyey marka intaa in ka yar haddaad ku ekayn karta xataa waa khayr wey macanaha waan cabaad ibnu tamiimin an ummi amaarata can ummi cumaara binti kacbin radia allahu tacala canha ana nabiya nebigu sal lay waslam tawada'a wuu weysaystay yani wuu weyse qaadan rabay wey fa utiya markaasaa waxaa loo keenay bimaa'in biyo oo fii inaa'in weel ku jira weelkaasoo qadru weelkaasoo qadri uluayi lmud mudkoo saddex meelood loo qaybiya meel ka mida qiyaastiisa ah ah hal sacab soo ahayn hal sacab oo hal mar la qaaday soo ma ahayn saddex meelood u qaybi sacabkii laba meeloodoo ka mida isku isku dar labadaa meelood buu ku weysaysan jiray nebigu sal alay slam a ah, mud saddex meeloodkii saddex marka loo qaybiya laba meelood ayuu kuku weysaysan jiray rasuulku salawatu rabbi waslamu aleyh rawa waxaa wariyay abu daawuuda baa wariya wanasaa'iyu waxaa saxiixiyey ibnu abu zurca waxaa taxsiiniyey sheekh alimaam nawowi iyo ciraaqi ibnu khusayma iyo ibn xibbaan sheekh albaanina sidoo kale wuu saxiixinay waa sugan yahay xadiidkani waxaana la yidhaahdaa waa qiyaasta ugu yar oo asaxday nebigu inuu ku weysaystay salawaatu rabbi wasalaamu calayh axaadiis kalea jirtoo tilmaamaysa inuu ku weysaystay thuluthu muddin mud saddex meelood loo dhigay meel ka mida waa daciif qiyaasta ugu yare inuu ku weyse qaadata ay sugan tahay waa thuluthay muddin mud saddex meelood loo dhigay labadii meelood ayb waan cubayd bni cumayrin ana caaishata qaalad waxay tihi laqad ra'aytunii waan is arkay bay tihi aqhtasilu anoo qabaysanaya ana aniga iyo rasuulullah rasuul alla sal lay slam min haada kan anagoo ka weysaysasaan isragna bay tii anoo ka weys anagoo ka qabaysanayna kan waa kee fa idaa markaaba shaygay tilmaamaysay tawrun waa weel oo mawduucun la dhigay midla saaci kaasoo saac oo kale ah saaca le-eg ow amase duunahu ama wax yar ka hooseeya fa nashracu markaasaanu gudageli jirnay fa nashracu waanu geli jirnay w fiihi dhexdiisa jamiican dhammaantayaba nashrac bimacnaa waxaa laga wadaa gacmahaan la geli jirnay bay ka wadaa gacmahaan la gelin jirn ku qaadan jirnay aniyo isagaba fa afiidu markaasaan su shubi jiray bay tidhi calaa ra'si madaxayga korkiisaan biyaha ku shubi jiray biyadii gacantayda anoo isticmaalaya alaaa maraatin saddex goor wamaa anqudu mana aana furi jirin lii aniga xalay uu sugnaaday shacran wax ah. tintana ma furi jirin biyaha yarka ah, ayanoon timahayga furin ayaan aniya nebiguba ka qabaysan jirna bay tir ayb rawahu nasaa'iyu nasaai baa wariyey wa huwa isagu xadiiun saxiixun waa xadii sugan wa nasaai baa wariy waana xadii saxiix wuxuu yahay qadarka lagu weyse qaadanaya inay saac ka yaraan karto maxaa hal saac hal suus ayay labadooduba ka weyse qaadanayaan soo hal suus bay labadooduba ka yani labadooduba ka qabaysanayaan maa dhihila ayay labadooduba ka qabaysan labadooda marka la qiyaaso mid walba wuxuu ku qabaysanayaa nisfu sac soo ma laba sacab baaba isagoo dhanba ku filaadayba caaishana laba sacab baa ku filaaday oo labada gacmooda yacni waxaad garan kartaa marka biyaha sida loo ilaalin jireeyey biyaha in la ilaaliyo marka waa laazim khaasatan biyuhu hadday yihiin biyo caam ah biyahan caamkaee masaajiddu ay leeyihiin ee ceelasha ah ama yacni city councilkaba ka imaanahaya ee lacagta lagu bixinayo biyaha noocaasoo kalean kuwaagii ahayn haddana inaad ku sii israafto waa dembi kale waay ah, afadali haddaad gurigaaga ku israafto waa hal dembi waa biyahaagii oo aad adigu xaajo wax ka badan u isticmaasha wey waa qalad laakiin markaad biyo caama masaalix caama loogu talagalo muslimiintu len dadka ka dhexeeya aad ku israafto oo aad qiyaas la'aan aad isticmaasho xaajadaada wax ka badanna aad baabi'iso xisaab kuu taallo masalada marka in lagu baraarugo ay u baahan tahayo biyaha qiyaasta kugu filan ha ka siyaadin hada wabilahi towfiiq w sal allahuma slm ala nabiyina mxamedi wala ali w